alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsl اllhma wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd وعn ibni cabaasin radi allahu canهuma ana الnabiya sal ه lay wslam qaala wuxuu yidhi filadii kii arinkiisa wuxuu ka yidhi filadii ay fii shani ladii waay kii arrinkiisa wuxuu ka yidhi saqata dhacay can raaxilatihi raroydii uu saarnaa neefkii uu saarnaa ka dhacay raaxiladu waa neefka geela ee la rarto ee la saaran yahay qaala nebigu wuxuu yihi fi ladii ninkii shanigiisa wuxuu ka yidhi saqada dhacay can raaxilatihi hashii uu saarnaa ka dhacay oo famaata dhintay ninkaa arrinkiisa nebigu wuxuu ka yidhi iqsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqa wa sidrin iyo gob wa kafinuuhu kanfa fii sawbayni laba maro dhexdoodna ku kafna macnaha laba maro ee kafan uga dhiga muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeye wuxuu nebigu uri sal lay aslam walaa tuxanituuhu walaa tukhamiruu ra'sahu wax udgoon ha marinina diibkii waxyaalaha udgoon ha u dhoweynina madaxana haka dadina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha dadina oo waxa saarina madaxa u banneeya fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan buu nabig sal l slm maxaa yeele maalinta qiyaamada waxaa la soo saaraya isagoo talbiyeysanayo labayk allahuma labeyka leh maadaama uu dhintay isagoo xarman isagoo xarman baa lasoo saaraya leanna ruuxa waxaa lagu soo saaraa wixii uu ku dhintay wixii markuu dhimanahayey uu ku dhex jiro naftu kaga baxday waxaasaa lagu soo saaraya xaaladdaasa macnaha inuu qabriga kaga soo baxay ayib xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa oo daliil u yahay meydka in la dhaqo inay waajib tahay siday jamaahiirtu qabaan oo culimmadu badankood ay qabaanna dhaqitaanka meydka la dhaqayo waxay leeyihiin waa fardu kifaaya waa waajib dadka si guud u saaran hadday qaar ka mida sameeyaanna oo hawshaa isu taagaanna intii kale dembi ma leh haddii la dayaco meydkii uu dhaqid la-aan noqdana in alle inta hawshaa qaban kartay iyo meesha joogtay oo dhan baa wada dambaabaysa inuu sidaasii fardukifaaye yahay baa loo badan yahay maalikiyada ayaa waxay qabaan inuu mustaxab yaho sunno yahay waana laga xoog badan yahay amarka nebigaana kutusaya iyo ficilkiisa oo uu daa'imay nebigu sal lay slam amwaadda in la dhaqo waxaa kaloo xadiidkan loo daliishadaa ay culimmadu u daliishadaan biyaha haddii lagu dhex daro shay daahir ah oo biyinimadoodii biyanimadoodii aan wax yeelayn sida saabuuntoo kale iyo gobkoo kale biyanimadoodii iyo daahirintii ay wax daahirinayeen baaqi bay weli ku yihiin leanna sida loogu dhaqayo waxa weye gobkaa la tumayaa kadibna waa lagu dhex daraya biyahaasaa marka lagu dhaqaya saana waa loo daliishadaa waxaa kaleeto xadiidka ka muuqda oo laga qaadanayaa meydka marka la dhaqayo in la isticmaalo sidriga inay sunno tahay sidriga waa geedkan gobkaa ah wey laba shaquu qabtaayo jidhkana waa nadiifiyaa sida saabuunta loogu dhaqo kale sidoo kale waxay leeyihin waa musallibun liljismi jidhkana waa adkeeyaa oo wuxuu ka ilaaliyaa fasaadka inuu jidhku isbedelo waxyaalaha ka xifdiya buu ka mid yahay bacdu ahlilcilmi macaani kalena way ku sheegaan xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa meydka in la kanfo oo kafan la geliyo iyadana inay waajib tahay oo aanu tegi doonaa iyadana insha allahu tacala lakiin xadiidka axkaamta laga faaidaysanaya ka mid tahay ayib kafantiisaas la kanfayana axaadiis gooniyuu ku keeni doonaa kafanta iyo wixii ku soo arooray waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa in muxuu ahay ruuxa muxrimkaa ah ee isagoo xarman dhintay markii la duugayo waxaa loola dhaqmayaa inuu xarman oo waxaa laga ilaalinayaa wixii aan u bannaanayn markuu camalka ku dhex jiro uu xarmanaa oo uu noolaa matalan ragga madaxooda in la dado ma ah markuu xarman yahay xaj ama cumro kadaalika dumarka wejiga inay dadaan baan loo ogolayn hadday haweentu dhimato iyadoo xarman wejiga laga dabooli maayo raggu hadday dhintaan iyagoo xarmanna madaxa laga dadi maayo waxaana nebigu ku cilayay sal lay wasalam maalinta qiyaamada iyagoo xarman bay soo baxayaan ayib waa madhabka alimaam shaafici iyo imaam axmed wey macnaha waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa eh, in aan meydka hadduu muxrim yahay laga fogeynayo wax alla wixii udgoon ah ama rag ha ahaado ama dumar ah saasay iyadana leeyihiin oo tiibka looma ogola maadaama markuu xaaladii uu noolaa xarmanaantu ay u diideysay waxyaabaha udgoon inuu isticmaalo markuu dhintayna la udgin maayo xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in kafanta lagu gaabsan karo laba maro oo hoosgunti go' kore iyo hoosgunti labadaa maro in lagu gaabsan karo saddexda mara ayna waajib ahayn bal qadarka waajibka ah waa u tegi doona insha alla tilmaami doona qadarka waajibka ah waa hal maro oo jirka wada gaadho wixii intaa ka siyaasani waa mustaxab waa sunno taana waa ka faidaysanana man ayb an caaishaa radi allahu canha can caaisha radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi lamaa goortii araaduu ay dooneen saxaabadu usla rasuulilahi sal lay waslam rasuulka dhaqidiisa markuu rasuulka geeriyooday oy damceen inay dhaqaan ayaa qaaluu waxay idhaahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay maa nadrii ma oginoo ma garanayno nujaridu inaan qaawinayno oon dhar tirayno rasuululahi sal lay slm rasuulka inaan dhar tirayno oo maryaha aan ka qaadayno kamaa nujaridu sidaan u dhar tirno oo kale mawtaanaa dadka kale naga dhintay am is am amase laa maya waxaan kala garan la'nahay nebiga markaan dhaqayno maryaha miyaan ka furnaa oon ka dhartirnaa sidaan ku samayno dadka kale wa oo marka la dhaqayo maryaha looga dhartiro ma sidaasaan yeelaa mise nebigu wuxuu leeyahay khaasiyuu leeyahayo isaga sidaa loo dhaqi maayo miya tii bay kala garan waayeen saxabadu ridwaanu calayh alxadiia akmil alxadiia rawah waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariye wa abu daawuuda baa wariyey kadalika xadiidka waxaa soo horsaaray ibnu maajah iyo xaakim iyo ibn xibaan bayhaqi ibn jaaruud tatimada xadiidkiiyo dhammaystirkiisuna waxa weeye falama ikhtalafuu markay saxaabadu isku khilaafeen oo rag waxay leeyihiin war dadka marka la dhaqayo caadi baa maryaha looga furaa ee nebiga aynu si fiican u dhaqno aynu maryaha ka furo qaarna waxay leeyiin war maya nebiga sal alay slam maryihiisa aan ku dhaqno sidaasay isku khilaafeen markay iskhilaafeen baa alqa allaahu calayhim annawma ilaahay baa hurdo ku soo riday wixii meesha joogoo dhan hurdaa lagu riday way seexdeen xataa yani ilaa ay ka seexdeen xataa maa minhum rajulu ilaa wadiqnuhu fii sadrihi ilaa kulligood wixii meesha joogoo dhan muxuu ahaayey intay foorsadeen madaxa foorriyeen garhkiisa iyo laaftiisu ay isqabteen ruuxuu markuu hurdaysan yahay soo madaxa ma foorriy oo garhkiisu laabta ma qabto saasay kulli u wada foorsadeen markaasay seexdeen hurdaa wada qabatay uma kalamahu mukalimun kadibna iyagoo hurda ayaa waxaa la hadlay mid la hadlaya wuxuun aynan arkaynin ayaa la hadlay min naaxiyati albeyti guriga dhankiisa ayaa lagala hadla waxaa la yidhi laa yadruuna man huwa cidda la hadashayna ma ay oga ciddaa ayna garanaynine hadalkiisa un ay maqlayeen wuxuu ku yidhi an iqsuluu annabiya sal lay wasalam wa calayhi hiyaabuhu war nebiga dhaqa isagoo korkiisa maryihiisu saaran yihiin ku dhaqa maryahana nabiga sal lay slam ha ka qaadina qaamuu ilaa rasuuli lahi sal lay wasalam fakasaluuh markaasay nebiga xaggiisa intay isu taageen bay dhaqeen wa calayhi qamiisuhu isagoo qamiiskiisii saaran yahay oo uu qabo yasubuuna almaaa fowqa alqamiis biyihiiba waxay ku shubahayeen qamiiska korkiisa wa yudlikuunahu bilqamiisi duuna aydiihim qamiiskiisii isagoo qabo maradiisii qaba bay gacmaha kor ka marmarinayeen isla qamiiska unbay gacmaha marmarinayeen hoos mayna gacmahooda u gelinibay macna wa kaanat caaishatu taquulu caaisha waxay dhihi jirtay low istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa hasalahu ilaa nisaa'uhu haddii wax aan hadda ogahay aan wakhtigaa ogaan lahaa wey arrinkayga yani haddii wixii tegey uu hadda isoo qaabilsanaan lahaa oo taladu hadda iila ooli lahayd wey nebiga ma dhaqeen dumarkiisu waxaan ahay annagaa dhaqi lahayn bay leedahay laakiin taladna seegtay bay ahayd caaisha saasa leeda macnaha xadiidkaas bihaada tamaam sidaas markuu u dhammaystiran yahay waxaa saxiixiyey alxaafid xaakim alimaam xaakim baa saxiixiyey calaa sharti muslim dahabina waa ku waafaqay wasawaabu waxa weeye xadiidku leysa calaa sharihi shari muslim ah lanna ruwaadiisa ka mida muslim kama warin ibn cabdilhaadina wuxuu le ruwaat wiqaat sanadkiisana waxaa taxsiiniya xadiidka alimaam nawowi fi khulaasa albanina fi lirwa buu ku taxsiininaya xadiidku marka waa xasan xadiidku yani bihada tamaam ayuu xasan ku yahay waa sugan yahay macnaha xadiidku wuxuu inoo faa dadka marka la dhaqayo inay mashruuc tahay bal ay mustaxab tahay in maryaha laga qaado oo intada maryaha laga faydo oo maryaha laga furo oo la qaaweeyo sidaa lagu dhaqo laakiin waxay leeyihiin ruuxa dhaqaya mooye dadka kale indhahooda waa in laga asturo shay mara ah korka lagaga mxuu ahay lagaga lagaga hayo oo ruuxaa dhaqaya cid aan ahayn aynan macnaha waxa weyaan cawradiisa aynan arkin wey macnaha waxaa kaloo laga faa'idaysanaya xadiidka yani waxay leeyihiin waxaa mustaxab ah shay sanqaaf leh ama shay macnaha ka koreeya in hoostiisa lagu dhaqo cawradiisa aan bannaanka loo saaro leanna waxa weyaan cawradu meydka iyo markuu nool yahay labadaba cawradiisa in la arkaayo waa mamnuuc waxaa marka loo marka la dhaqahayo maryaha looga faydaya dhaqitaankiibaa adag oo sidii la reebay baan loo dhaqi karin in maryaha laga faydo mooye mar hadday daruuro ahaan u banaanaatay daruuradii adaruuratu tuqadar biqadariha qiyaasta inta ku filan cid aan hayn inay arkaan maaha inta kale marka waa in la asfaro saas waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay khasaa'istiisa ka mid ahay isagoo maryihiisii qaba in lagu dhaqay haas bay ku tahay nabigeena salawatu rabbi waslamu aleyh min khasaaisihi ayay ka mid tahay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wacan ummi caiyata radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala waxaa galay calaynaa korkanaga waxaa noo soo galay annabiyu nebigu sal ly slam masalada kaleete xadiidka qaybtiisa aan ka faa'idaysanayno oo ah dumarku raggooda ma dhaqi karaan ragguse dumarkooda ma dhaqi karaanoo dadka isqabaayay ayagu ma isdhaqayaan way noo soo socotaa xadiikeeda ayb wa can ummi caiyata radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala calaynaa waxaa noo soo galay annabiyu nebigaa noo soo galay sal ly wasalam walxaal naxnu anagu nuqasilu aanu dhaqayno ibnatahu gabadhiisii annagoo dhaqayno gabadhaasi waa zaynab gabdhihii nebiga sal lay wasalam ayay ugu weynayd waxayna dhimatay sanadkii sideedaad waxaa qabay abulcaas ibnu rabiic ayaa qabay oo markii dambe soo islaamay iyadaa waxaweyaan kasoo horeysay oo hortii soo hijrootay kadibna nebigu sal lay aslam markuu dib kasoo hijrooday oo dib ka islaamay wuu u celiyey isagoon wax nikaaxa u cusboonaysiinin sida sugan marka gabadhaasi sida raaj waxaa waa zaynab bintu rasuulilah sal lay aslam dakhala calayna nabiyu nabigaa noo soo galay sal lay slam walxaal naxnu anagu nuqasilu aanu dhaqayna ibnatahu gabadhiis faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam iqsilnahaa dhaqa alaaan saddex goor dhaqa aw amase khamsan ama shan goor dhaqa aw amase aktaro wax ka badan min dalika shantaa wax ka badan dhaqa in ra'aytunna haddaad aragtaan daalika arrinkaas hadday idinla qumanaato wey in ra'aytunna haddaad maslaxa u aragtaanoo idinla qumanaato wey bimaa'in biyo ku dhaqa wa sidrin iyo gob wajcalna yeela fi lakhiirati fi lghaslati alakhiira dhaqitaanka ugu dambeeya ama dhaqmada ugu dambaysana waxaad yeeshaan dhexdeeda kaafuuran kaafuur yeela ah, kaafuurku eh, waa geed geed kaafuur la yidhahdaa ay ka timaadaayo waa maaddo udgoon waay oo cadar ah dhadhanna way leedahay khawaastiisa waxaa ka mid a bay leeyihiin culimmadu waxyaalaha cayayaanka ah. ayuu jidhka meydka ka ilaaliyaa oo meeshii la mariyo cayayaanka uma soo dhawaadaan khawaastiisay ka mid taha haddii kaafuurkaa la waayo wixii udgoon baa badelkiisa geli kara waa xanuudka wajcalna yeela fi lakhiirati midda ugu dambaysana kaafuuran yeela aw amase shay-an wax yeela oo min kaafuurin kaafuura ama waxuun kaafuura yeela waa shaki awdaas nebiguma wuxuu yidhi kaafuur yeela mise hadalkiisu wuxuu ahaa wax un kaafuur a yeela saasuu raawi ku shegsany falamaa goortii faraqnaa aan ka faaruqnay bay tiri umu caiya markaanu faaruqnay dhaqmadii ayaanu aadannaahu ogeysiinay nebiga sal lay slam isagaa markii hore wuxuu ku yidhi isoo ogeysiiya markaad dhaqitaanka dhammaysaan markay dhammeeyeen bay ogeysiiyeen oo wargeliyeen oo yidhahdeen rasuulilahi waa dhammaynay fa alqaa markaasuu tuuray ilaynaa xagganaga wuxuu usoo tuuray xiqwahu hoos guntigiis xiqwigu waa hoos guntiga ama qeyd hoos aad ka qabta ha noqdo ama ha noqdo macawista hoos laga qabo xiqwi baa laydhaha ayb hoos buu noo soo tuuray fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam ashcirnahaa jidhka u xijiya iyaahu isaga shicaarka waxaa la yidhahda ishcaarku shicaar baa laga keenay ashicaaru waa marada jidhka u xigta ee iyadii jidhka aan loo dhaxaynin baa la yidhahda shicaar disaarkana waxaa la yidhahdaa waa marada ka koraysa wa waa kii nabigu dhihi jiray sal alay wasalam alansaaru shicaarun wاnnaasu disaar ansaari waa shicaar waa maradii iigu xigtay waay dadka intooda kalena waa maryihii ka korreeyey marka ashcirnaha way jidhkeeda ugu xijiye oo kafanta aad kanfaysaan kafanaha kale oo dhan kor ha mareen maradane ha noqoto marada jidhkeeda saaranay ugu xigtay ashcirnahaa jidhkeeda u xijiya iyaahu isaga oo jidhka ugu xigsato muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkaa soo saaray wa fii riwaayati riwaaye kale waxaa ku sugan ibda'na bilaaba bimayaaminiha markaad dhaqaysaan waxaad ku bilowdaan bimayaaminiha midigyaalkeeda dhinacyaha midigta dhaqitaanka ku bilaaba wa mawaadici alwuduu'i iyo meelihii weysada minhaa iyada xaggeeda ka ah yani dhinaca midigta ah midig iyo bidix marka dhanka midigta dhaqitaanka ku bilaaba bidixduna ha dambayso waxaa kalood hormarisaan meelihii ay ka weyse qaadan jirteen xubnihii weysada dhaqitaanka iyaga ku hormariya wey macnaha wa fii lafdin lafdi kale dhexdiisa waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi u sugnaaday fadafarnaa waan soohnay ama waan tidicnay shacrahaa tinteedii alaaata quruunin yani saddex gees baan u tidicnay ama u soohnay haweenay timo dheereer bay ahayd marka timihii baa laysku aadiyey oo saddex qaybood baa loo yaa loo soohay ama loo tidcay fa alqaynaaha markaasaanu tuurnay oo khalfahaa gadaasheedaan ku tuurnay bimacnaa waxa weye qaybihii timaha loo soohay saddexda ahaa ayaa gadaal ay mariyeen oo gadaal bay macnaha wax weyaan ayay u tuureen khalfaha lafdiga muslim wuxuu yidhi fadafarnaa shacrahaa alaaata aslaaf timaheedii waan soohnayo saddex baan ka dhigna wey wuu sii cadde wuxuu yidhi qarnayha wa naasiyataha labada gees iyo foodda saas manaa bimacnaa waxa weye intan foodda horena way isku hagaajiyeenoo way isku soheen labada geesna mid walba dhinac bay u soheen saddexdaa markay soheen bay kadibna ay gadaal isla mariyeen waxa wey macana bayhaqi abu daawuudna lafdigooda waxa weeye muqadimataha wa qarnayha waa isku mid muqadimadu waa fooda hore qarnaynkuna waa labada dhinac wey macana xadiidkani waa axaadiidta asalka u ah dhaqitaanka meydka xadiidka ugu fiican wey xadiidka ku soo aroortay qaabka loo dhaqayo amwaada loo dhaqayo ibnmundir caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy laysa fii axaadiisi algusli lilmayiti aclaa min xadiisi ummi caiya radi allahu canha xadiis ka sarreeya ma jiru leey wa calayhi cawala alaima waana xadiidka ay aimmadu cuskadeenoo dhaqitaanka meydka ay cuskadeen xaafid ibn xajar fi lisaaba markuu tarjamada ummu caiya uu ka hadlayey ayuu wuxuu ihi waxadiiuha fii gusli ibnati rasuulilah sal lay slm xadiidkeeda ku saabsan dhaqitaankii ay gabadha nebiga dhaqeen mashhuurun fi saxiix wa kana jamacatu min culamaai taabiciina yaahuduuna dalika alxukma koox culimadii taabiciinta ka midana xukumkaas iyaday ka qaadan jireen hadalkan waxaa ugu horreeyey xaafidka ibnu cabdilbar fi listiicaab oo wuxuu leeyahay xadiiuhaa aslun fii gusli lmeyit xadiikeedaasaa asal u ah meydka dhaqitaankiisa wa kaana jamacatu min asaxaabati wa culamaai taabiciin bilbasra yaahuduuna canha gusla almeyit umu caiya maadaama ay la baashirtay oo iyadu ay gacanteeda ku dhaqday xadiidkaasi saxaabada iyo taabiciintuba ayaday u noqon jireen oo arinta iyada ah ayadaa si gooniya u garanaysa xadiku marka waa xadid cadiimo fawaaid far badan buu leeyahy fawaaiddiisa waxaa ka mid oo laga faa'idaysanayaa dhaqidda meydka saan soo sheegnayna waa fardu kifaaya cinda aljumhuur ayb waxaa kaloo laga faaidaysanayaa waxay culimmadu isweydiinayaan meydka hala dhaqo haddii biyo loo waayo maxaa la samaynaya jumhuurtoodu waxay qabaniyo badankood waa loo gabagabaynaya waa loo gebagabaynaya laakiin sheekh islam ibnu taymiya aleyh raxmatullah wuxuu leeyahy gabagabadu wax macnaa bale markaas laanna dhaqidda meydka waxaa loogu talagalay ma aha yani inay muxuu ahaay dhahaara xugmiya meehe dhahaara xisiya meydka waxaa laga dhaqayaa markuu dhintay isbedelka ku imaanaya waxa kasoo waxaana laga nadiifinaya tayamumkuna bedelka ma qaban kara hawsha iyada saas dareedee wuxuu leeya mana soo aroorin midda labaadna bedel kama noqon karo hawshan ma qaban karo saasuu le leanna tayamumku wuxuu dhaqitaanka bedel ka noqdaa markay tahay dhahaaradu dhahaara macnawiya laakiin dhahaara xisiya markay tahay oo nijaaso la dhaqayo iyo khabas la zuulinayo markay tahay tayamumku bedel kama noqdu le marka shekh ibn taymiya aleh raxmatulla ka doodaya laakiin jumhuurtoodu jumhuurtoodu waxay qabaan in loo gebagabaynayo man saas wya ayib waxaa kaloo laga faa'idaysanaya xadiidka dumarka waxaan dumar ahayn ma dhaqayaan walcagsi raggana raggu ma dhaqi inay sidaa tahay waxaa laga qaadanayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadhiisa zaynab isagoo gabadhiisi ay tahay dhaqitaankeeda dumar buu u diray ee isagu ma tawaliyin taa waxaa laga qaadanayaa raggu inayna dumarka dhaqi karin xataa maxramkoodaba ha wa kadalika inayna dumarku ragga dhaqa karin xataa maxramba hau ahaaday hal masala laga soo reebi doonaayo oo ka hadli doonaayo dadka isqabaayo iyagu ma isdhaqi karaan taas iyada dib baynuula dheganaynaa axaadiisyada waynoo soo socotaa laakiin wixii aan isqabin oon rag iyo dumar isu ahayn isma dhaqi karaan sidaasaa asal ah sidaas way macnaha ilmaha yarka ah ee isaga da'da yar waxay ijmaac uu ku soo guurinayaa ibnu mundir inay dumarkuna dhaqi karaan ragguna dhaqi karaan hadday gabadh yaroo sakiira tahay raggu waa dhaqi karaan baa ijmaaca buu le waa laisla ogolya hadduu wiil yaroo sakiira yahayna dumarku waa dhaqi karaanoo waa ijmaac leanna adduunka markuu noolaa xataa waa iska qaawanaayoo cooradiisu bannaanka iska taalay soo ma ragiyo dumarba waa laiska iska dadaawanaya ciddii daawan rabto wax qarsoonba soo ma hadduu dhintayna dumarkuna waa dhaqi karaan ragguna waa dhaqi karaan taa ijmac buu kusoo gorinaya ibnu mundir aleyh raxmat ullah ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanayaa inta goor ee meydka la dhaqayo cadadda iyo tirada goor ee inta la dhaqayahay waxaa loo celinayaa ruuxa dhaqmada gacanta ku haya ra'yigiisa iyo kolba baahida xaggee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa nebigu muxuu yidhi a saddex goor dhaqa ama shan dhaqa ama ka badan dhaqa in ra'aytuna daalika haddaad u aragtaan haddii meydkii wax ka imaanahayaan oo ka soo baxayaan waa in dhaqmada loo siyaadiyo haddii saddex ku filan tahay saddexdaa lagu gaabsanaya haddii waxay yimaadaan kolba inta u baahdaa la dhaqaya xataa han ha ka badanto saasman waxayna u noqonaysaa dadka dhaqaya bay u noqonaysa waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa meydka in dhaqmada loogu daro wax kaloo nadiifiya sida sidriga geedkaas oo bedelkiisa saabuunta iyo waxyaalaha la midka ay geli karaan haddii isaga la waayo macnaha waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa cidda meydka la dhaqaya hadday dumar tahay in timaheeda la tidco oo saddex qaybood loo tidco kadibna gadaal la mariyo xagga dambe loo waxeeyo ayaa macnaha laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa nebiga aasaartiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inay saxaabadu barakaysan jireen maxaa yeeley maradiisa nebigu sal alay slam wuxuu gabadha u siiyey oo yidhi jidhka ugu xijiya waa nooc barakaysiya waa maradii nebiga jidhkiisa taabatay salawatu rabbi waslamu caleyh arrintaasina waxay khaas ku ahayd rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gadaashiisa cid la barakaystay saxaabada kuma jiro iyagoo kale fadli badnaa haddana isma barakaysanin bal iskaba dhaafay gadaashooda salafkii isma barakaysan jirin aasaartooda isma barakaysan jirin barakaysiga dadka aasaartooda la barakaysto lagu imtixaano uun la dabagalo shiicay ka soo jeedaa asalkeeda shiicana waxaa ka soo guuriyey suufiyada iyo dariiqooyinkooda meesha ka timid ibtila halkaaba shubhadana waxaa geliyey barakaysigii nebiga la barakaysan jiray waxa uga qiyaas qaateen dadkana waa la barakaysan karaa war nabigi dadku isku mid maa haasa fi hadihi lmasala masala tawqiifiya bman an caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kufina waa la kanfay waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysan aadaabta dhaqmada meydka marka la dhaqayo marka hore waa loo weyseynaya waxaa ka horeeya waa loo istijaynaya saas man kadibna xubnihii weysadaa la dhaqaya lagu hormaraya kadibna xilliga la dhaqayo qeybta midigta baa mar walba la hormarinaya qeybta bidixuna way dambaynaysa waxyaala xadiisku inoo faaideeyey bay ka mid tahay man wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi kufina waa la kanfay rasuulu llahi sal lay slam rasuulka waa la kanfay fii alaaati aswaabin saddex maro ayaa lagu kanfay biidin oo cadcad suxuuliyatin oo magaalada suxuul la yidhahdo lagu sameeyey min kursufin oo cudbi ah kursufin oo cudbi ah maryahaasoo laysa uusan ahaanin kursufka waa waa qutniga suuf baan dhahna soo ma cudbina waa la dhahaa suufka luqadda carabiga ah suuf haddii la yhahdo luqada carabiga ah waa waa dhogorta khaasatan dhogorta idahabaa suuf loo isticmaalaa laakiin luqadda soomaaliga ah suufku waa cudbiga waana kursufka iyo quطni iyoba carabiga lagu yidhahda saas man suxuuliyatin suxuushu waa magaalo yaman oo lagu samayn jiray dharka noocaasa lagu samayn jiray haalibanna waxay ahaan jirtay dharku meesha ay ka yimaado ayaa loo nisbayn jiray magaalada lagu sameeyo ayaa loo nisban jiray marka suxuuliyatin oo magaaladaa suxuul lagu sameeyey min kursufin oo cudbi ah ama suufa ah. maryahaasoo laysa uusan ahaanin fiiha dhexdeeda qamiisun wax qamiis ah walaa cimaamatun cimaamadna ayna ahayn qamiis la gashadana kuma jirin cimaamadna kuma jirin maryo waxay ahaayeen saddexoo cadcad muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray xadiikaas fii saxiixi muslim markuu ku yaallo dhammaystir buu leeyahy dhammaystirkiisuna waxa wey waxay tiri caaisha wa ama alxulla fainamaa shubbiha cala annaas annaha shturiyat lahu mala isku joogaa jirtay xullada waa marada isku joogga ah ee qaybteeda hoose iyo qaybteeda kore isu egyihiin mare isku jooga waxaa jirtay lasoo iibiyey oo dadka qaarkood ay u qaateen in loo soo gaday in nebiga kafan looga dhigo loogu talagalay insaa loogu talagalay dadka qaarkood u qaateen waxay leedahay marka isku joogii nooca ahaa oo dadku ay moodeen in nebiga loo soo gaday in kafan looga dhigo waxay leedahay eh, waa laga tegayo nebiga kafan loogama dhigin salawatu rabbi waslamu calayh ayb wa kufina fii alaaati aswaabin diidin suxuuliya faakhadaha cabdullaahi bni abi bakrin isku joogii isaga ahaa markii nebiga saddex maroo kale lagu kalfay isagiina laga tegey waxaa qaatay cabdullaahi bni abi bakr sidiiq markaasaa wuxuu idhi laaxbisannaha xataa ukafina fiiha nafsi walle meel baan dhigan buur ilaa aan naftayda ku kanfo anaa kafanka dhigan doona waanan dhigan doonaa buur ayb xogaa markuu haystay buu haddana isagii dib isugu noqdo wuxuu yidhi low radiyaha allaahu yacni hadduu ilaahay raalli ka noqon lahaa nebigiisuu kafan uga dhigi lahaa low radiyaha allahu caza wajalla linabiyihi lakafanahu fiiha buu haddiiba rasuulkiiba laga daayo maryo kale ilaahay kafan uga dhigi xulladan isku joogga haddii khayr ku jira nebi maxamed baa ilahay kafan uga dhigi lahaa maxay daba dhigay marka aniga fabaacaha watasadaqa biamaniha markaasuu intuu iska iibiyey buu lacagteediina sadaqaystay markay intaasi la socoto muslimku ku yaalla xadiidka intan hore hadda inoo taalle gaabanna buhari muslim baa isku waafaqan ayb xadiikaasi wuxuu faa'iideynayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kafantiisii saddex maro inay ahayd iyo noocay ahayd buu faa'ideynaya axaadiis kalaa jira oo tilmaamaya nebiga sal lay waslam in lagu kanfay intaa wax ka badan sida xadiidka cali cinda axmed oo leh toddoba maro ayaa nebiga kafan looga dhigay salawatu rabbi waslamu caleyh wax alla wixii saddex maro khilaafsan inay nebiga kafan u ahayd saddex maro wixii ka badan oo dhan oo axaadiisa soo arortay waa daciif xadiidka saxiix ah saxiixaynkana ku yaalla waa saddex maro in nebiga kafan looga dhigay salawatu rabbi waslamu caleyh wixii intaa ka siyaasadna ma sugna waa shaad daciif iyo munkar wa waa xadiisaan jirin wey macna ayb waxaa laga faa'idaysanayaa marka xadiidka inay sunno tahay oy mustaxab tahay inay sunno tahay oy mustaxab tahay meydka marka muxuu ahaayey ee la kanfayo in kafantiisa saddex maro laga dhigo waa sida sunada saddex maro maadaama nebigaba sal lay slam sidaa laga dhigay saddex maro waa sida sunnada saddexda maro haddana waa inaynan maro muxuu la gashada aynan ku jirin shaati iyo qamiis iyo sarwaal iyo midna waa inayna ku jirin saddex maro oo mxuha go-yaal ah oo lagu duuduubayo sidaasay ahaayeen laba mar waa laga dhigi karaa waa kaan soo marnay xadiidkii ninkii hashiisa ka dhacay ee muxrimka ah soo nabigu ma dhihin labadiisa maro kafan uga dhiga ayib hal maro oo jidhkiisoo dhan wada gaadhaysana kafan waa looga dhigi karaa waa inta ugu yar waa inta ugu yar kullu dalika jaa lakin sida mustaxabka ee sunnada ah saddex in laga dhigo mana laazimsa ma ah haddii la waayo kafantana waxaa laga kanfaya saan hadda ka horba soo tilmaanay xoolihiisa xataa haddii xoolo kale uusan ka tegin waxaan kafantaa ka ahayn iyadaasaa kafan looga dhigay hadday wax dayqa la waayo maxaa la samaynaya oo hal maro oo jirkiisa aan wada gaadhaynin oon wada daboolaynin hadday noqoto qaar horahaa la saarayaa qaar dambahana caws iyo waxbaa la soo gurahayaa oo lagu dadayaa sidaasi waxay ku sugan tahay fi saxiixayn min xadiidi khabaab bni arata qisadii muscab ibni cumayr markii la dilay soo garanaysaa Ah, oo wax kafan ahoo jidhkiisa wada gaadho loo waayey nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam madaxa ka saara qaar horaha ka saara qaar dambihiisana geedka idkhirka la yidhahdo intaad soo gurtaan waa caws saara buu rasulku yuri sal lay kadalika sidaasoo kale waxay ku sugan tahay iyadana min xadiidi xaarisa xamzat bni cabdilmualib radi allahu tacala canhu wa ardaa isagana uxud baa la dilay soo garmaysa uxud baa la dilay asagana mara jidhkiisa wada gaadho kafanaa loo waayey markaasuu nebigu sal lay waslam qaar horaha ka saaray intaas haysaan inta kalena muxuuha cawsi wax ka saara saas man marka saddexda maro waa unsunno saddexda maro rag iyo dumarba intaasaa mustaxab u ah fuqahada qaarkood waxay dhaheen dumarka in looga dhigo shan maro ayaa sunna ah wax daliila ma laha axaadiista ku soo aroortayna waa wada daciif rag iyo dumar wax lagu kala qaado iyo nas kala qaadayana ma jiro ninkii kala qaadana daliil baa laga rabaa daliil suganna ma jiro axaadiista dhahaysa dumarka shan ha looga dhigo iyo wixii ka siyaasan saddexdaaba axaadiistooda daciifa saas daraaddeed rag iyo dumarba saddexdaasaa sunna ugu badnaan in kafan looga dhigo bas bs wixii kale waa daciif silsila daciifa haddaad u baahataan baad u noqon kartaan xadiidka ama raqamka xadiidka an kun sideed boqol afartan y ab waxaa kaloo sunno oo xadiiskan laga qaadanayaa kafanta maryaha looga dhigayo maydka waa inaysan qamiis iyo kuwaasi ayna ku jirinoo maryahaasi mxuaha go-yaasha waa ina yihiin wa can ibni cumar radi allahu canhuma ibni cumar waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi lamaa goortii twufiya la oofsaday cabdulaahi ibnu ubayi markii la oobsaday cabdulahi ibnu ubayi ibnu saluul waa munaafiqii ninkii odayga u ahaa munaafiqiinta rasu lmunaafiqiin markii la oofsaday ayaa jaaa waxaa yimid ibnuhu wiilkiisii baa yimid ilaa rasuulilaahi rasuulku u yimi sal lay aslam faqaala markaasa wuxuu yidhi wiilkiisa waxaa la dhihi jiray cabdullaahi bnu cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul wiilkiisaasa oo nin aad u qiimo badan bu ah saxaabi oo qiimo badan oo qaali ah ayuu ahaa wiilkiisaasaa nebiga u yimi sal lay slam faqaala wuxuu ihi acطinii isii rasuul ilaahay ow qamiisaka qamiiskaaga isii ukafinhu aan ku kanfee fiihi dhexdiisa ukafin aan kanfee hu aabbe aan kanfee fiihi qamiiska dhexdiisa aan kafan uga dhigay fa acطaahu nebigu waa siiyey iyaahu isaga kafan baa looga dhigay lafdiga bukhaari wuxuu ahaa wiilku intuu rasuulka u yimid wuxuu ku rasuul ilaahayow acطinii qamiisaka ukafin fiih qamiiskaaga isii aan kafan uga dhigay wasalli calayhi kuna tuko wastakfir lahu ilaahay inuu dembi dhaafana u weydii waa ninkii dhibkii loogaa nabiga mariyey sal lay slm cabdullahi bin abi bn salool waladii tawallaa kibrahu ninka la yidhi wa fii suurati nuur ee nebiga gurigiisa salawatu rabbi waslamu aleyh dilgilay ee tuhmadii caaisha ee dhibka badan nebiga u geysatay salawatu rabbi waslamu aleyh ninkii abuuray waa maalintii uxudna ilaa saddex boqoloo ciidana buu kala soo laabtay nebiga sal weligiiba intuu noolaa nebiga qad kama dayn nebiguna sal lay slam waa iska dayn jiray waa iskaga dulqaadan jiray waa iska masalax jiray markay saxaabadu yidhahdeen nebiga waxaan iyo waxa la munaafiqiinta baad ka takhalusatay wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa dadku inay ku sheekaystaan maxamed asxaabtiisiibuu laynaya asxaabtiisii buu laynaya sumcad xumadaasi inay ku faafto muslimiintiibuu laynaya sila fudud maa soma saas daraaddeed buu nebigu sal ly sl munaafiqiinta isagoo qaar badan og fasaadna ay ku hayaan mujtamaca buu iska dayn jiray iska wad iska jir iyagaa dan isaga dhiman doona saas maa marka ninkii nooc ahaa wey rasuulka sal lay wasalam marka wuxuu wiilku ku yidhi qamiiskaagana isay kuna tuko ilaahayna dembidhaaf u weydiiy nabigu sal lay sl marka qamiiskii buusi wuxuuna ku yidhi aadinnii usalli calayhi markuu diyaar noqday ii soo ogeysiyey waan ku tukan wuu soo ogeysiiyey falamaa araada an yusalii calayhi markuu damcay nebigu inuu ku tukado jadabahu cumar radi allahu canhu cumar baa soo jiiday nebiga sal lay sl markaasu wuxuu ku yidhi alaysa allahu qad nahaaka an tusallii cala almunaafiqiin ah. so ilaahay kuuma diidin munaafiqiinta inaad ku tukato saedu ku tukanay ninkan munaafiq Ah. markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam ana bayna khayratayn aniga laba khiyaar baan dhexdooda ahay buui laba khiyaar ilahay baa ikhiyaar geliye buui marka adigu maxaad iigu xidhiidaysaa cumarow waxaa laygu yidhi buui alla igu yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahum adigu ama dembidhaaf u weydii munaafiqiinta ama ilaahay dembidhaaf ha weydiinine toddobaatan goor haddaad dembidhaaf u weydiiso lagaa yeeli maayo marka ilahay wuxuu khiyaar gelay buui istakfir lahum aw laa tastakfir lahum waa khiyaar buui soma marka khiyaar ilahay baan haystaayo cumarow aan isaga tukada idaa buui saasay man kadibna fasallaa calayhi waa ku tukaday nebigu sal lay waslam maradiisiina waa lagu kanfay rasuulkuna waa ku tukaday tukashaduna soo ducama istikfaarna ilahay waa u weydiye markaasaa waxaa soo degtay walaa tusalli calى axadi minhum maata abada walaa taqum calى qabrihi inahum kafaruu billah aayaddaasa soo jirta ha ku tukanin mid munaafiqiinta ka mid oo dhintay weliga oo dambe ha ku tukanin qabrigiisana dulkiisa ha dul istaagi baa nabig sal aayaddaasi markay soo degtay kadib nabigu sal lay slam ma tegin qubuurtooda man xadiiku marka waa xadiidka noocaas xadiidku wuxuu hadda calaaqada baabkeenan ula leeyahy waxa weye ee laga faa'iidaysanayo qamiiska marada qamiiskaee la gashado in meydka kafan looga dhigi karo soma lanna xadiidkii hore maxaa ku yaalay laysa fiiha qamiisun sooma marka haddii meydkiiba maro tolan qamiis kafan looga dhigo maba dhib bay leedahay wa taasuu macnaha laga faa'idaysano muxuu ahaayey qamiisku kafan waa noqon karaa walow haba laga fiicnaadee ayuu doonayaa inuu ku yidhaahdo wy macnaha wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma waxaa kaloo laga faaidaysanaya xadiidka dadka munaafiqiinta ah ee ku dhex jira safka muslimiinta ee tukanaya ee muslimiinta ka mida daahir ahaan gaalnimaduna ha u qarsoonaatoo qalbigooda haba ugu jirteen waxaa loola mucaamaloonayaa markay dhintaan iyo intay nool yihiinba axkaamta muslimiinta lagu socodsiinaya muslim ahaan baa loola dhaqmaya wixii qalbigooda ugu jirana ilaahay baa loo oo kala xisaabtami doona laakiin maadaama ay mujtamiciina ku dhex jiraan tukanayaanna waa lagu tukan waa la aasi axkaamta shareecada la marinaya man wixii u qarsoonna ilahay baa loo daynaya tabaaraka wa sidaasuna nabigu ula dhaqmi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi albisuu xidha min hiyaabikum dharkiinna xaggiisa waxaad ka xidhataan albayaada midka cad fainahaa iyadu dharka cadi min khayri hiyaabikum dharkiinna kuwa ugu khayr badan bay ka midta dharka aad xidhataan kuwa ugu khayr badan waxaa ka mida ah kiisa cadcad wa kaftinuu ku kanfa fiiha dhexdeedana mawtaakum kuwa idinka dhintay dadkiina dhintayna kafan uga dhiga dharka cadaad rawaha waxaa wariye xadiidka alkhamsatu shantii baa wariyey ila nasaaiy nasaai mooye rawahamsatu shantii baa wariyey ila nasaa-iya mooyaane wasaxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey kadalika xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay waliba dahabi wuxuu ku daray shaahid saxiixuu leeyahay buui waxaa kaloo saxiixiyey alimaam nawowi abulxasan muqataan bayhaqi shawaahid buu xadiidku leeyahay waxaana ka mid oo ah ugu fiican baan u malaynaya xadiidka samurata bni jundub cinda axmed iyo nasaa iyo bayhaqi abaraani xaakim ibni xajarna ay saxiixinayaan shawaahid kalena waa leeyahy xadiidku marka waa sugay dharka kacad ka xidha dharkiinu ugu khayr badan yahay dadka idinka dhintayna kafan uga dhig xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kafanta in loo dooro meydka maryaha cadcad laakiin laazim ma ah waa un sida mustaxabka wey ah, sida sunnadaa ah wey laakiin haddii maro midab kalena kafan looga dhigaayo dembina lama geni ceebna lama samayn xadii kalaase jira oo xadiikaa ka duwan waxaa soo saaray abu daawuud iyo bayhaqi min xadiii jaabir wuxuu nabiga ka warinaya sal lay slam inuu nebigu yidhi idaa twufiya axadukum fawajada shay-an falyukafan fii hawbin xibara haddii midkiin uu wax helo oo uu xoolo leeyahay oo hanti leeyahayoo xoogaa gacantiisa wax ku jiraan ha lagu kafo oo kafan ha looga dhigo fii sawbin xibara xibarada waataan soo marray soo garanaysa ah, maro xariiqimo leh soma ah, somaynaan soo marray sujiya rasuul sal lay slam xali darsigeeni bay ku jirta marka xadiidkani wuxuu leeyahay waa xadiis sugan wey xadi xafi xajar wuxu le sanadkiisu waa saxiix waa xasan mizi iyo albanina way saxiixinayaan xadiidku marka wuxuu leeyahay marada xibarada ihi waa maro ay midabo kale ku jiraan taa in meydka kafan looga dhiguna nebigu amray kan inoo yaallana marada cad kafan uga dhiga buu leeyahy see laysu waafajinaya marka culimmadu waxay isu waafajiyeen haddii hal mara keliyata meydka kafan looga dhigayana waxay isku waafaqayaan labada xadiis hal maro oo midab cad u badan laakiin aan midab cadoo khaalisa ahayne xariiqimo iyo hariiryo midab kale ana ay ku jiraan xadiidkaasi maro cad ku kanfa la yidhina marka waa ku rumoobaysaayo waa sida khaalibka ah caddiin waay xibarana waa ku jirtaayo dee markaa midab kale oo xariiqimo ana waa la socota waa hadday hal marata hadday laba mariya ka badan ay tahayna jamcinta labada xadiis waaba kasii sii fududaho waxaa la odhanaya maryaha qaarna cadiin ha laga dhigo qaarna cadiin xibaro aho xariiqimo iyo khufat leh ha noqdeen saasay labada xadiis marka isku waafaqayaano khilaaf kama jiro wey macnaha ayib marka waa mustaxab in maradu ay caddahay haddii muxuu ahaay ay midabo yaroo cabdiinku ka badan yahay lagu darana ayaduna dhib ma laha macna wa can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa kafana hadduu kanfo axadukum midkiin akhaahu walaalkii hadduu kanfayo falyuxsin ha wanaajiyo kafanahu kafantiisa ha hagaajiyo midkiin walaalkiin hadduu kanfayo kafanta ha u hagaajiyo kafantiisa ha hagaajiyo muslim baa xadiidkaa soo saaray rawahu muslim kadalika abu daawuud baqawi bayhaqi xaakim baa soo saaray waxayna ahayd sabab buu ku yimid oo nebigu sal lay slam khatada yowman maalin buu khudbeeyey fadakara rajula min asxaabii qubida fakufina fii kafanin hayra aa'ilin maalin buu nabigu intuu khudbayey wuxuu sheegay nin saxaabadiisa ka mid a oo intuu dhintay la kanfay kafan aan ku filaynoo jirkiisa wada gaadhaynin wa qubira leylan habeennimona la aasay fasajara nabiyu sal lay waslam an yuqbara arajulu bileyli xataa yusalla caleyh markaasuu nebigu markaa laga bilaabo wuxuu reebay in dadka habeennimo la aaso ilaa lagu tukado ilaa an yadara alinsaanu ilaa dalika ruuxu inuuba ku qasbanaado mooyaane oo daruura marka ay keento dee ruuxii meydkii hadduu baryo caawa waxaa laga baqayaaba inuu isbedelo soma markaas daruuro kale hadday timaado habeennimo waa la aasi laakiin haddayna daruura jirin waa reeba nebigu sal lay slam buu leeyahay nebigu markaasa wuxuu idhi idaa kafana axadukum akhaahu walaalkii hadduu midkiin kanfayo hee falyuxsin kafanahu kafantiisa hagaaji saasuu xadii ku yimi marka ayib xadiikaas marka waxaa laga wanaagsan laga faa'idaysanaya kafanta in la hagaajiyo culimmadu waxay leeyihiin kafanta ha la hagaajiyo waxaa laga wadaa nadaafatuhu inay kafantu horta nadiif tahay oo ayna kafantu wasakhaysnayn inay cusub tahay shari maaha inay cusub tahay shardi maaha lanna shuhadadana waxaa lagu aasaa dharkoodaa kafan looga dhiga ninkii muxrimka ahaana soo dharkiisii kafan loogama dhiga kafantu inay cusub tahay shardi maa laakiin waa inay nadiif tahay waxaa kaleeto wa wakahaafatu maradu inay qara leedahay wa wasatru inuu jidhka ay asturayso wada gaadhayso wa tawasutuhu waa inay maro dhexdhexaada tahayoo maro liidatana aynan ahayn maryo saraf iyo xadgudub ku jirana waa inaysan ahayn macna muqaalaadkana waa in laga ilaaliyo shari maaha maradu inay tahay maro nafiis ah oo qaaliya inay tahay shari maaha inay qaalisan shardi ulaa u tegi doonaa masalada iyada marka hagaajiya yani kafanta saasaa laga wada kafanta hagaajiya oo jidhka mid wada gaadhayso dana nadiif aho daahir aho wahaakada saasaa laga wada ayib haddii waa kaan soo marnay oo soo sheegnay hadday ku fillaan weydo oo jidhka wada gaari weydana qaar horaha xaq leh oo la saaraya marada markaa la hayo inta kaleetana waxaa loo raadinaya caws iyo wixii la mid ah xadiidka khabaab ibnu arata fi saxiixayn qisadii musxab ibn cumayr waxaa kaloo kutusiya xadiidka xaarisata bni mudarib fii qisati xamza axmed iyo keyrkii baa soo saaray iyaduna waa sugan tahay sidaasaa iyadana loola dhaqmayaa ama haddii ay macnaha waxa weeyaan akfaantu ay yaraadaan dadka dhintayna ay bataan kafantuna waa yartahay dadkii dhintayna waa badan yihin xadiiska inoo soo socda markaa ka hadlay man sidaas wa canhu waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi canhu can anas wa an jaabir wa canhu jaabir waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lay aslam yajmacu mid kulmiya bayna arajulayni labadii nin dhexdooda oo min qatla uxudin raggii uxud lagu laayey ka mid ah labadii nin oo ka mid ah raggii uxud lagu laayey wuxuu nebigu ku kulmin jiray fii sawbin maro dhexdeed waaxidin oo mid ah uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray nebigu sal lay wasalam ayuhum koodeeba akaru badan akhdan qaadasho lilqur'aani qur-aanka la qaato labadooda keedaaba koodeeba ku badan oo ku horeeya qaadashada qur-aanka aqoonta qur-aanka iyo ku dhaqankiisa iyo cilmigiisa laga hadlaya macnaha markii la yidhaahdo hebel oo farta loogu fiiqo fa yuqadimuhu nebigu isagaasuu ku hormarin jiray fi laxdi luxudka laxdigu waa meesha waa iilka luxudka laqodee ilan waxa weyaan laba qaab baa qubuurta loo qodaayo shaqigu waa jeexidda qabriga dhexaalbilaashta marka la qodo bartanka haddii laga jeexo waxaa la yidhahdaa shaqi baa la yidhahda waana laga fiican yahay waa qaabka hadda taqriiban nairobi loo aaso dadka loo aaso sida fiicani waxa wey waa laxdiga oo waa luxudka oo qabriga dhankiisa qiblada markii xabaalbilaashta la qodo kadib in laga qodo iilka laga qodo oo halkaas iilka loo duleeliyo taasaa macnaha waxa weye fiicano yani waxa wey luxudka macnaha fayuqadimuhu markaasuu nebigu wuxuu ku hormari jiray fi laxdi luxudku ka hormari jiray walam yuqasiluuhu mana aynan dhaqin raggii uxud lagu laayay lama dhaqin walam yusalla lagumana tukanin calayhim korkooda laguma tukanin waa layska aasay iyagoon lala dhaqin laguna tukanin baa la aasay buhaari baa xadiidka soo saar rawa buhaari kadalika abu daawud iyo nasaa tirmidi way la wariyeen iyaguna macnaha waxaa kaloo xadiidka ku sugan nebigu inuu yidhi sal lay waslam raggaa uxud lagu laayay markuu aasay ayuu nebigu wuxuu yihi sal lay waslam ana shahiidun calaa haulaai yowma alqiyaama kuwan anaa berri maalinta qiyaamada markhaati u noqon doona wa amara bidafnihim fii dimaa'ihim dhiiggoodii in lagu aasuna nebigu amray sal lay slam ayuu dhiiggoodii qaba leesh lianna shahiidka lama dhaqo dadka shuhadada ah lama dhaqo maxaa yeeley sida nebigu sheegay sal lay wasalam xaaladda ay ku dhinteen oo ah dhaawaca iyo nabarka ku yaalla iyo dhiigga ka socda ayaa la rabaa inay ku soo baxaan isagoo dhiiggu midabkiisii oo kale uu leeyahy midab dhiig buu leeyahy laakiin udgoonka miskiga uu ka udgoon yahay bay soo baxayaan marka waa calaamad fakhri ah waa calaamad macnuhu yani sharaf ah wey macnaha marka la dhaqi maayo iyaga dhaawacooda iyo dhiigga ku yaalla iyo waxoodaa lagu duugaya ayib dhiiggoodaa lagu duugaya lagama dhaqayo sidoo kaleeto ku tukashadooda nebigu kuma tukanin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo waa laga tegi karaa shuhadada salaada waa laga dhaafi karaa salaatuljanaaza waana lagu tukan karaa lanna waxaa sugan nebigu sal lay wasalam nin acraabi ahaayoo la dilay oo shahiiday nebigu inuu ku tukay way sugan tahay xamzat bni cabdilmualib inuu nebigu ku tukadayna waa sugan tahay waa midda ibnuqayim caleh raxmatullah iyo kheyrkii ay leeyihiin dadka shuhadada ah waana lagu tukan karaa waana laiska dayn karaa waa laska aasi karaa saasaana sawaaba masaladuna waa masle khilaafiya wey man amaa dhaqitaankooda iyada cinda caamati alculamaa la dhaqi maayo sidoodaa godka lagu gelinaya man masalada uu hadda meeshan u keeno oo ah macnaha waxa weeyaan hadday bataan dadka dhintay hadday bataan kafantuna ay yaraato koox baa hal kafan laga dhexaysiinaya see looga dhexaysiinaya wey bacdu ahlilcilmi waxay u fahmeen inta laysgarab dhigo ayaa iyagoo isgarab yaalla baa halkii maro korka laga wada saaraya macnahaana wuu diidan yahay sheikhu islaam ibnu teymiya caleyh raxmat ullah oo wuxuu leeyahay sax maaha xadiidka aakhirkiisaana diiday hal maruu ka dhexaysiiye waxaa laga wadaa hal maraa loo kala googooyey markaasaa mid walba qeyb ka mida ah, kafan looga dhigay qaybtii iyadaha hadday wada gaari weydo jidhkiisa intay ka gaari kartaa la saari waxa soo hadhayna saan horeyba usoo sheegnay caws iyo waxbaa lasoo saaraya lasoo qaadaya manaa wax weyaan oo korka laga saaraya man ibn taymiya saasuu ku fasiraya waana sida uu sheekh albani caleh raxmatullahi sidoo kaleeto uu rajaxayo waxayna leeyihin xadiidka daahirkiisa xadiidka aakhirkiisa ayaa xoojinayay leeyihin macna ayb wa kufina arajulayni waltalaaatu fi sawbi lwaaxid buu yihi anas yani labadii nin iyo saddexdii ninba hal maraa kafan looga dhigay marka halka mara in loo kala gooyey sidaasay u badinayaan laakiin iyagoo mid walba uu qaawan yahay inta laysgarab daadiyo hal mara in kafan looga dhiga may waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya sidoo kaleeto hadday dadka amwaaddee dhintay bataan ayna adkaato in mid walba qabri gooniya loo qado loo qodo koox koox baa qubuurta looga dhexaysiinaya koox koox baa qubuurta looga dhexaysiinaya mobaylka damiya carabka ma joogno sudaysana nama tujinahaye darsi baan akhrisanayna marka mobeelada inaga dameeye khayr allah ayb marka taasina waa xaalad daruuro ah oo hal qabri baa laga dhexaysiin karaa dad fara badan hadday amwaadu badato ayna adkaato mashaqo noqoto mid walba in qabri gooniya loo sameeyo abuur jamaaciya marka loo samaynayo lagu wada aasayaa sida loo kala hormarinayo luxudkii qabriga loogu kala hormarinayana waa say u kala diin badan yihiin haddii la garto say u kala diin badan yihiinoo qur-aanka khaasatan dhaqankiisa iyo aqoontiisa ugu kala fiican yihiin ayaa loo kala hormarinayaa waxaana laga qaadanayaa sidoo kaleeto aqoonta qur-aanka iyo ku dhaqankiisu inuu ilaahay dadka kor ugu qaado tabaaraka wa ina allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin dadku waxay ku kala qiimo badan yihiin waa qur-aankaas say u kala yaqaanaan fahamkiisa iyo camalkiisa waa midka ilahay u kala dhow yihiin tabaaraka wa tacala saasay u kala fadl badan yihin qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sal lay aslam oo yaquulu leh laa taqaaluu ha ku xadgudbina fi lkafani kafanta dhexdeeda yani laa taqaaluu qaalinimadeeda ha ku tartamina oo hebel baa maro qaaliya lagu aasay anigana mid ka fiican waa in laygu aaso anigana mid ka sii qaalisan waa in laygu aaso saas man maxaa yeeley fainahu isaga kafanta yuslabu waa la siibi sariican si degdegaa loo siibaya manaa maxaa laga wadaa markii qabriga la geliyaba kafantu sii jiir mar haddayn wax sii jiraya ahayn liish marka aad qaalinimadeeda iyo muxuu ahaay qiimaheedii maxaa idinku waxaasin geliya rawa waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey wlbayhaqiyu xadiidka sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa camr bn haashim aljanabi nin la yidhahdo oo layin lxadiid oo daciif sidoo kaleeto waxaa cillo kale ku jirto inqiaac shacbi kamuusan maqal cali bn abi aalib sida imaam daaraqutni iyo ibn xajar ay sheegayaan wamaca dalika iyadoo sidaasi ay tahay ayaa alimaam mundiri iyo nawowi ay taxsiiniyeen marka xadiisku waa daciif sanad ahaan ma sugna ayb laakiin macno ahaan buu sax yahay macno ahaan ayuu sax yahay oo waxaa laga faa'iidaysanayaa lianna kafanta oo shay qaaliya laga dhigo oo lagu tartamaayo waa idaacat lmaal waa xoolo la dayacayo waay sooma xoolo la dayacayo way leanno nebiga sal lay aslam waa ka yani waxyaalaha ilaahay inin kara haystay waxaa ka mid a ah idaacat almaal xoolaha in la dayaco saas daraaddeed waa abubakr sidiiq radi allahu canhu markii lagu yidhi maryaha lagu kanfahayo mid duugaa ku jirta markaasaa wuxuu yidhi ruuxa nool baa uga xaqnimo leh midka dhintay marada cusub middayda duuggaa kafan iga dhiga bu laanna maro cusub meydka iyo ka nool ka nool baa ka mudan bu ka nool ayaa ka mudan marka kafanta in yani lagu tartamo oo shay qaaliya laga raadiyo oo waxa weeyaan waa shay aan mashruuc ahayn oo nusuus kale iyo cumuumaad kaleeto nusuus baa laga faaiidaysanaya xadiiku laakiin xadiiahaan sanadkiisu waa aciif wacan caaishata waxaa laga warinaya ana nabiya nabiga sal lay slam qaala inuu yidhi lahaa iyada iyada qaala inuu yidhi lahaa iyada inuu ku yidhi low mutti haddaad dhimato caaishay qablii hortay haddaad dhimato laasaltuki waan ku dhaqi lahaa alxadiia akmil alxadiia rawaax waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wbnu maaja iyo ibnu maaja wasaxa waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan kadalika daarimiya bayhaqina way soo saareen xadiika xadiidka dhammaystirkiisa waxa weye alxadiia buu yidhi sooma alxadiia hadduu ku yidhahdo xadiiska inuu soo gaabiye baad garanaysa bimacnaa dhammaystir w adu dhammaystirka xadiidka waxa weeye caaisha waxay tihi nebiga sal lay slam baa wuxuu ka soo noqday baqiic qubuurtii baqiic buu ka soo laabtay fawajadanii wa ana ajidu sudaacan fii rasi markaasuu nebigu wuxuu ii yimid helay aniga oo madaxa ka xanuunsanaya oo weliba leh waa ra'saah alla madaxaay alla madaxaay anoo ku hay buu iisoo galay faqaala markaasaa wuxuu yihi bal ana yaa caaishatu waa ra'saah caaisha adiga iska dhaaf anigana alla madaxaay aniga laftayda madaxa laga haya alla madaxaay xanuun hayo ayib markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi maa daraki low mudti qablii faqumtu calayki faasaltuki wa sallaytu calayki wadafantuki maxaa dhiba ku haya buu nabigu ku yuri sal lay slm haddaad hortay dhimato oo anigu intaan isu kaa taago aan ku dhaqo oon kugu tukado oon ku aaso ma dhib baad qabtaa buu ku yidhi lafdiga ibnaaja intaa wey imaam axmed wuxuu ku daray ziyaado ah caaisha waxay ku jawaabtay markuu nebigu intaa ku yidhi sal lay aslam lakaanii waxay tidhi lakaanii wallaah low facalta dalika laqad rajacta ilaa beyti faacrafta fiihi bibacdi nisaaika bay ku tii hadday taasi dhacdoyt waxaad moodaabay tii inay hadda ii muuqato markaad saa qabrigayga uga dhaqaaqdaba inaad qolkaygii intaad ku noqoto dumarkaaga qaar ka mida inaad markaaba ku aroosan lahayd bay tii macnaha waxaa weeye inaad dhintaad rabtaayo dumarkaaga kalaad rabtaa inaad guriga qolkan aad la gashay ku jirto dal kale u qaatay caaisha radial canha fatabasama rasuululahi sal lay wasalam rasuulku markaasuu muunsooday oo qoslay uma budia biwajacihi aladii maata fiihi markaasaa nebiga waxaa lagu bilaabay xanuunka uu ku geeriyooday salawatu rabbi waslamu caleyh saasxadiikaas markuu sidaa u dhammaystirany axmed ibn maaja iyo keyrkii soo saareen sanadkiisa waxaa ku jira maxamed bnu isxaaq laakiin tadliiskiisa waa laga aamin galayo fi siirati ayuu ku caddeeyey yani waxa weeye maqalka samaac marka sanad ahaan dhankaa dhib ma lahaateen laakiin dhaqidda oo qaybta hadda qasadkeeda waan ku dhaqi lahaa caaishay haddaad iga hor dhiman lahayd qaybtaa dhaqidda ah waa qayb ibni isxaaq uu la gooni noqday ruwaadda kale xadiidka warisay oo dhanna mayna sheegin xadiidku wuxuu ku yaallaa saxiixu lbukhaari markuu saxiixulbukhaari ku yaallana lafdigiisu saa ma ah oo waxa weye lafdiga saxiixulbukhaariga ku yaalla daaka low kaana wa ana xayun fa astakfiru laki wa adcuu laki anoo nool hadday dhacdo ilaahayna dembi dhaaf baan kuu weydiin waana kuu ducayn buu rasuulku ku yidhi laakiin waan ku dhaqayaa bukhaariga kuma taallo lafdigiisa saalix ibnu kaysaan baa sidoo kaleeto cinda axmed wanasaa'i mutaabaceeyey ninka la yhahdo maxamed ibnu isxaaq maca daalika dhaqidda muusan sheegin marka maxamed ibnu isxaaq walow samaacba ha tasriixiyo oo tadliiskiisiiba aamin ha laga noqdee laakiin dhaqidda isagaa goonilo ah rag badanoo ka xufaadsanna mayna sheegin saas daraaddeed waxaa la dhihi karaa sheegidda xadiidkan dhaqitaanka lagu sheegay waa shaaz laakiin albaniy way sheekh albaniy way taxsiininaya ibnu taymiya caleyh raxmatullahi iyo keyrkiina waxay tilmaamayaan gusliga inuu nebigu ku dhaqi lahaa intaasi inay xadiidka shaad ku tahay oyna sugnayn sidaasaadna moodaa qawaacidda mustalaxa marka la fiiriyo nin marka horeba waxoogaa xifdigiisa wax ku jiro hadduu lafdo la gooni noqdo oo xufaadii kale uu kala koli noqday sheegi waayaan soo kuma tilmaamaysa meeshaasi inuu wax ku jiro saas manmarka taasi weyaan macna taa markii laga yimaado lafdiga hadda inoo qorani waxa weeyaan low mutti qablii laasaltuki sooma laasaltuki oo laam ah ayadana waa taxriif sax maaha sida xadiidkuu sax ku yahay waxa weeye faasaltuki oo fa ah. laamtaas khalad buu ku yahay sidaana waxaa caddaynaya xaafidka fii talkhiis alxabiib oo wuxuu leeyay laasaltuka bilaami waa taxriif buui kutubta marka loo noqday xadiidkana waxaa ku qoran faasaltuki sidaasaana sawaaba buu leey farqiga u dhexeeya markii laam la isticmaaliyo markii fa la isticmaalana waxa weeyaan buu yidhi yani midda hore waa shardiyo ta labaadna waa tamani hadday noqoto macnaha waxa wey low mutti qablii low mutti qablii lakasaltuki waa shardi iyo jaza sooma haddiise laakiin ay noqoto low mutti qablii fakasaltuki waa tamani haddaad hortay dhimato alla oon ku dhaqi lahaa tamani bay markaa noqonaysa mana macnuhu waa kala duwany marka laamtu sax ma laamtu sax ma aha iska fa marka ku badasha meesha iyada man وعن أسmاء بنت cumaysi radي الlه عanha أna faaطimata radي الlahu canha faadimadii nebiga gabadhiisa ahayd wey awsat waxay dardaarantay an yugasilaha inuu dhaqo caliyun cali inuu dhaqo radi allahu tacala canhu rawahu waxaa wariyey addaara quطniy baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira in la yhahdo cabdullahi bnu naafic oo daciif laakiin qutayba mutaabaceeyey cinda albayhaqi xadiidku marka dhankaas cillo kama qabeen ciladiisu waxa weeyaan cawn ibnu maxamed in la yhahdo majhuula ku jira hooyadii umu jacfaro iyaduna majhuula baa ku jirta saas daraaddeed ba ibnu jawsi wuxuu ka soo naqliyey alimaam axmed inuu yidhi xadiidku waa munkar laakiin waxaa taxsiininaya albani ibnu xajar iyo shawkani way taxsiininaya saasman isagoo jahaaladaasi ku jirto bay taxsiininayaan almuhim waxa weye labada xadii waxay faa'iideynayaan in ninku uu xaaskiisa dhaqi karo haweentuna ninkeeda ay dhaqi karto hadday dhimato waxaa sadexeeya xadiidkii caaishada soo marnay soo garan cinda ibn maajah abu daawuud low kuntu istaqbaltu min amri ma stadbartu maa asla nabiy sal lay slam hayru nisaai soo garan maysaan hadda soo marnay ee nidhi waa saxiix isagana sidaas daraaddeed aahaartaasaa ku soo aroortay mas'alada marka waxaa qaba inay isdhaqi karaan dadka isqaba alimaamu axmed iyo culimo u hormuud ibnu mundir baa sidoo kaleeto rajaxaya waana sida sababka wax diidanayana ma jiro wax maanica ma jiro inay dadka isqaba markii ay dhintaan midkood dhintoodka kale inuu dhaqi karo leesh lianna waxa weye intay noolaayeen bay cawradoodaba isaarki jireen sooma bal cid isdhaqda iyagaaba isugu roono xataa waalidiinta iyo qaraabada iyo ruuxu mar hadduu weynaaday oo qaangaar noqdo waxoogaa baaluqo wixii intaa ka dambeeya cawradiisa ma arkaan soo saas ma cawradiisa ma arkaan laakiin dadka isqabaay waxa weyaan iyaga noloshayba cawradooda isku arka sidaas daraaddeed wax maanic sharciyana ma jiro aahaartaasina way ku sugan tahay marka dadka isqabaayo way isdhaqi karaan laakiin ayaga markii laga reebo inta kaleeto rag iyo dumar isma dhaqi karaan allaahumma inay daruura timaado markaasi haddii ay meesha haweenay ku dhimato rag keliya joogaan xataa fuqahadu way ka doodaan oo waxay leeyiin markaa lafteeda lama dhaqaye waa loo gebagabaynaya mana saas mana hada bilah tawfiiq w sal allah waslm cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi wslm